alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa waballi sada <clears throat> gaar ahaan waxaan kusoo gaadhnay oo cashirkeenu joogay jamcu lmu'anath asaalim qaala musanifu raximah llah waulaati wma jumica balifin wataain masiidatayn wma sumiya bihi minhuma fayunsabu bilkasrati naxu khalaqa allahu samaawaati wastafa lbanaati waulaati wailaa ulaati waulaatin wailaa ulaatin markaa waxay ku cadfan tahay xaggii hore fayurfacu lmarfuucu bidamatin wayunsabu lmansuubu bifatxatin wayujaru lmajruuru bikasratin ila alasmaaa asittata wa ila almuhanna wa ilaa jamca almudakari asaalima iyo wa ilaa ulaatin markaa ulaatin iyada meel keliya laga soo reebaya jamcu lmuanasu saalim yurfac bidama wayujar bikasra wayunsab bikasra halka laga soo reebay markaa fahma isaga waxaa laga soo reebayaa wayunsabu lmansuubu bifatxatin ilaa ulaatin isaga halkaasa laga soo reebaya labada xaaladoode kale asalkiibuu ku soconaya oo ah waxaa lagu rafcinayaa damo waxaa lagu jarayaa kasro laakiin xaalad xaalatu nasba baabu niyaabu gelaya waa niyaaba xaraka can xaraka maynaan tahay marka ulaatin halka laga soo reebaya waxa wey wayunsabu waa nasbinaya almansuubu kii la nasbinayey bifatxatin fatxa ayaa lagu nasbinayaa ilaa ulaatin ulaatin mooye ulaatin iyada dee fatxa lagu nasbin maayo wamaa wa ilaa maa iyo kii mooye wamaa wa ilaa maa jamac mooye jumica ay taxaqiqad jamciyatu jamacnimadiisu ay xaqiiqowday bialifin alif ay ku xaqiiqowday wa taa-in iyo ta ku xaqiiqowday alifta iyo taada oo masiidatayni laba la ziyaadiyey ah wamaa wa ilaa maa iyo kii mooye sumiya bihi cid magac looga dhigay minhumaa ay min ulaatin wamaa jumica xaaladow ka ahaaday fa yunsabu waa la nasbini huwa jamacaasi fa yunsabu waa la nasbini huwa maaga bilkasrati kasra ayaa lagu nasbin wadalika tusaale naxu khalaqa allaahu allah waa abuuray asamaawaati cirarka ayaa u abuuray wastafaa allah miyaa u doortay albanaati hablaha halkan sheekhu waxa uu ka gudagelay jamcu lmu'anath asaalim markaa wuxuu soo horreysiiyey mulxaqaadiisii wax ka mid a jamcu lmu'anath laba shay baa lagu xambaaraa mid waa lafdiga loo yaqaano ulati waa ismu jamac laa waaxida lahu min lafdi lafdi ahaanna mufridu male macna ahaan wuu leeyahay oo daatu baa la macnaa laakiin lafdi ahaan mufrad uma marka waa ismu jamc ismu jamc haddii aad maqashid mufrad male weeyaan macnuu mufrad male marka maxaa lagu xambaaraa jamcumaanas saalim baa lagu xambaara oo icraabti jamcumaanas la siin jiray unbaad siinaysa waa mid labaad u fiirso oo ulaad marka la qorayo wowbaa ku xigta hamzada wowdaasi waa mimaa yuktab walaa yuqra waa waxyaalaha la qoro laakiin aan la akrin ya waa la qoraa laakiin lama akriyo waxaana lagu kala saarayaa oo farqi ay u tahay allati jamceega maxaa lagu jamciyaa ya allati jamciga maxaa lagu jamciyaa allati baa lagu jamciyaa sooma haddaba allati oo jamcu latiya iyo ulati oo min mulxaqaati jamcilmuanasi saalimiya farqiga udhexeeya waa wowga allati jamceego allati laam keliya qorma haddii aad allati aragtid waa jamcu lati haddii aad ulati aragtidna waa min mulxaqaati jamci lmuanas asaalim intaas waa iska tambiih shaarix hoosena u idiin qoraya haddaba jamcan jamcu muana asaalim waa la dhahdaa oo waa tacbiirkaa sheekhu cinwaanka hore ka cabiray waxaa kaloo la dhahdaa maa jumica bialfin watain masiidatayn ku sheegi doonaa wuxuu odhan doonaa anu waxaan doortay maa jumica bialfin watain masiidatayn waxaanan ka leexday qowlka in fara badan culimada nuxaadu ay maraan oo ah jamcu lmuanas asaalim sababtaan uga leexdayna isaga noo cadayn sababtu uga leexday marka kelidii maahe wuxuu ku raacay imaamu nuxaad imaamu sib imaamu maxamed ibnu maalik ayuu ku raacay oo wuxuu odhan doonay maxamed ibnu maalik wma bita wlifin qad jumica yugsaru fi ljari wa fi nasbi maca kada ulaatu wladis man qad jucil kadricatin fiihi da aydan qubil wma bita wlifin qad jumi intaa kaliyu ku ururiyaa labadaa beyt mulxaqaadiina wuu ku sheegay jamca tacriifkiisana wuu ku sheegay haddaba mulxaqaada ka labaad ee mulxaqa wi waa maasumiya wax maasumiya laydha adricaat oo kale carafaat oo kale carafad waa meel magaceede sooma ya haddana waa maxay waa min mulxaqaati ya jamc muanath asalim waa maasumiye wey haddaad inantaada yar muslimaad u bixisid ama muminaad ya dee waa sax wey waa min mulxaqaati jamc muanath asalim in bay noqonaysaa sidii jamc muanath salim baad u ciraabi jirtay uun baad u icraabaysaa labadaas haddaba mulxaqwa waa mid la idhaha maasumiye iyo lafdiga ulaati oo ah ismu jamcin laa waaxida lahu min lafdihi haddaba jamc muanath salim laba loo qaybiya qiyaasi iyo samaaci soo samaan jiri qiyaasi iyo samaaci wax qiyaasaana aad uga keeni kartid iyo wax samaaci aad ku gaabsanaysid oo wixii carab aad kaga maqashidin iyaguna aad u daba fadhiisanaysid oo se iyagu uga keeneen unaad ku kaaftoomaysid iyo wax adiguba aad ka keeni kartid marka waxa qiyaaskay waa shan wey imaam shaatibi waa kii laba beyt ku jamciyey kutubta horna on kusoo marnay waqisu fidita wanaxwi dikra wadirhamin musagarin wasaxra wazaynabin wawaصfi hayri اlcaaqili waayru da musallamun linaaqili so intaa mayna ahan jirin kutubta an kusoo marray dhamaan shantaasay ahayn ka u horeeya waa maxay maa fiihi ta waa waxa ay ku jirto tay ta ismiga ay ku jirto muطlaqan ba waad uga keeni kartaa qiyaas ahaan mudakaran kaana aw muanathan mukasaran kaana aw salima farqi male muana faatima ta ka warran mina ku jirin bade way ku jirta markii horeba maxaad samayni de fatimad ahayr iska dhe muminatun ka waran muminaat muslimatun ka waran muslimaat waa meelba sidaan culimo isagoo mudakara dalxa ka waran dalxata de waa mudakar soo ma laakin maxaa ku jira dee ta baa ku jirta shardigii makalmise kama inaan helin ma fi ta tanis ma ku jirta mise kuma jirto way ku jirtaa soo ma dalxaat baa la odhanaya marka dalxaat baad odhan haye saaliman kaana ha nabad gashanaado dakhmatun ka waran gabadha buran baa la dakhmatun maxaa la odhanaya jamcig waa maxay dakhmat way nabad gashay dakhmat isagii oo mukasara sajdatun ka waran maxaad odhanaysaa sajadaat rakcatun maxaad odhanaysaa rakacaat waa khalad inaad tidhahdaa rakacaat arbaca rakacaatin inaad tirahda waa khalad xagga dambaan ku baraarujin doonaa insha alla haye ama mudakar ha noqdo ama mu'anas ha noqdo ama saalim ha noqdo ama mukasar ha noqdo fari male wixii taay ay ku jirta mulaan qiyaasnimaad uga keeni karta intaa masl fani ka waxaa laga reebaa lix arimood baa laga soo reeba lix ismi baa laga reeba oo taay ay ku jirto haddana jamca aan laga keenin lix baa laga reeba lix ismi kutubta rag maynaan sheegin bela tahay lix baa laga reeba lixdaasi ta ku jirta haddana lagama keeno allafdu lwal miraatun waa muraayada miraatun sawtay kuma jirto lagama eh, jamc maana zaaim lagama dhigo lafdiga labaad waa imraatun imraatun weli ma aragto imraatun sawta ay kuma jirto iyadoo ta haddana ay ku jirto adana jamcu maanasaalim lagama keeno waa ka labaad maxaa lagaga kaaftooma ismu jamca nisaaun baa lagaga kaaftooma nisaaun baa iska odhanaysa jamcoogi waka nisaaun baad kaga kaaftoomaysa imasaan haynaa laba ma hayno kan saddexaad shaatun sawlaxmaa ya shiyaah baa lagaga kaaftoomaa jamcu taksiir shiyaah baad iska odhanaysa ka afraad shafatun sow debinta maa shifaah baa lagaga kaaftoomaa oo jamcu taksiira jamcana salma lagama keeno imisaan ayna afar soo ma ayno afar ma ayna sooma waxa weeyaan ummatun ummatun sawtahay kuma jirto ya waxaa lagaga kaaftoomaa umam tasiir soomad arada umam so qur kuma jirto umam baa lagaga kaaftoomaya jamcanu salim m kuma timaado milatun ka waran milatun sawtahay kuma jirto jamcanu salim lagama keeno iyado taadina ku jirta maxaa lagaga kaaftoomaa milal milal ay bunaya asmac wasa ya jamacad xikaman khuusat bihaa khayru lmilal soo mayraan soo marin halkay ku jirtay laamiyatbnurtsmka imisaan haynaa marka lixdaa iska ilaali lixdaa iyagoo haddana ta ay ku jirto haddana kama iman maxay dee jamc maana saalim laguma keenin jamc maanafsu saalim lagama keenin intaas maa iska xifdiyaysaa inta kale ka soo hadha ta aad ku aragtid ku dhaqaaji sheekh halkaa mid baan waqisu fiidi ta wanaxwi dikra baa inoo timita soo ma wanaxwi dikra waa maxay muxuu ka wadaa maa fiihi alifu tanii almaqsura alifu tanii almaqsura kaay u dambaysana isna waad ka keenaysaa dikra maxaad odhanaysaa dikrayaat baad odhanaysaa xubla maxaad odhanaysaa xublayaat baad iska odhanaysaa almayna basidan maxaa kusoo xigay wanaxwi dikra shaygii ayru caaqilkaabaa la tasiriyey la yareeyey kaana waad ka keeni kartaa dirhan baa tasirisa maxaad ku tasrinada ya durayhim durayhim fuayil mina maxaa ku durayhim maxaad odhanaysaa jamcu eh, taaniiskiisii durayhimaad baad ayarska odhanaysa waa imisa soo saddex maa ka kuxigaade kaa horuma raacinana maa fiihi alifu taaniis almamduuda un weeyaan haddeen kala faslinana lix bay ku noqon marka haddaad isku dartidna mid baa kasoo wada bixi saxraa maxaad odhanaysaa saxrawat saxrawat hamsada dambeed wa u bedelaysa xublayaadna xarafka dambeeyada un baad u bedelaysa ila raabic bay kaa noqote aad u bedelaysaa maxay xubla ya baad u bedeli xublayaat soo ma imisaan haynaa afar soo ma wa zaynabin zaynabna muxuu ka wadaa waa calam taniif bigayri ta waa zaynab maxaad odhanaysaa de zaynabaad ayarska dhe qiyaas baad ugu keenaysaa isagana haye maxaa ku xigay wa zaynabin wa wasfi hayr lcaaqili soo ma ya wasfi hayr lcaaqil sida tusaalan ayaama macduudaad oo kale eega ayaam waa jamcu yom soo ma soo mawsuufkii maha ayaam sifadii waa maxay waa macduudaad soo ma mina hayru caaqilan isagana waad ka dhigaysaa wa quduuri raasiyaat ba iyadna lami jumcu qidri wey wasfi hayr lcaaqilna isna waa la mid oo qiyaasahaan baad uga keenaysaa ka u dambeeya waa mahay wafi hayr caaili maaa ku xigay wazaynabin wafi hayr caaqili way dhamaatay waayru da musallamun linaaqili intaa wixii ka soo hadhay yaa loo daba fadhiisanaya dee samaac baad iyaga u daba fadhiisanaysa haddaba waxaa kamid ah imika samaawaad ka waran samaawaadka intaan soo tilmaanay ma ku jirta kuma jirto de kuma jirto samaun samawun buu asalki ahaa aliftan hamoodin alif tanith almamdud samaun asilkeyga muxuu ahaa samawun taarika xarfulcila samaun bay iska noqotay waad fahamtay ma waa samaacde qiyaas ugama iman iyado soo ma labadan tusaale markaa wuxuu kuu kala cadaynayaa samaacna wuu noqon karaa qiyaasna wuu noqon karaa eega samaawaat waa samaac ee qiyaas maaha banaat miya iyadu waa qiyaas limaada bintun ta'dani ma hamoodin asal inay tahay ta'dani ma asal ba mise waa zaid bintun ta'dani waa ya taadaa ka warasha ziyaada la doonaya ila wuxuu ku yidhi ma jumia bialifin watain maziidatayn aliftuna waa inay zaai tahay taduna waa inay ziyaad tahay tadani waa ciwad wey walciwad walmucawad can laa yajtamicaa bintun aslu banawun bu a ah. kadib markii laamtii la xadfay laamtaa la xadfay baa loosta ciwad qaatay tadan maxaa u daliila uktun baa lamida tusaaleana tusaya uktun ka waran imiga uktun taada ku jirta ma asalba mse ziyaado ya waa ziyaado limaada asalka hore akhawun buu ahaa laamkii baa la xadfay tabaa laga soo ciwad qaatay waxaa u daliila liana jamca taksir wataskir yuradani ashyaaa ilaa usuulihima sooma bal uktun jamcu taksir ka dhig akhawaat halkay ka timid wowgan haw ka imid de asal bu ahaa sooma walidalik ta'dani waa ciwad mucaawad canugina wow bu ahaa waliana alciwada walmucaawada canhu laa yajtamicaan markaa ufiirsa labadan tusaale midna waa samaac midna waa qiyaas weeyi manaynaga dhamaan jamcanu salim markaa lixda ama shanta qiyaas bu uga inta kalena samac wey inta kalena samac wey ma adka marka waulati wailaa ulati ulati mooyaane waulati wailaa ulatin asxaab mooyaane iyo wamaa wailaa ma kii mooyaane maada jamc iskaga rid jumacada dambena dee jamculjamc buu kaa noqon jamc lama si jamciye jumicada dambe sida shaarix bay noogu fasiray bimacnaa taxaqiqat jamciyatu baad ayaa ka laqmaynaysa jamacnimadiisaa ku xaqiiqowday alifyata haddii kale waxay kaa noqoni iyo wamaa jamc mooye jumica lasii jamciyey jamc lasii jamciyey jamca ma lasii jamciya maya wa ulaatin wa ilaa ulaatin asxaab mooye iyo wamaa wa ilaa ma jamc mooye jumica ay taxaqaqa jamciyatu jamca jamacnimadiisu ay xaqiiqowday bialifin alif ay ku xaqiiqowday wa taa-in iyo ta ay ku xaqiiqowday alifta iyo taada oo masiidatayni laba la ziyaadiyey ah iyo wamaa wa ilaa ma kii sumiya bihi cid magac looga dhigay minhumaa xaalada uu kamid yahay labadan labadee min ulaatin wama jumcaade ulaad iyo maajumce oo fa yunsabu waa la nasbinayaa huwa jamacaasi kasra ayaa lagu nasbin wadalika tusaale naxu khalaq allahu allah waa abuuray asamaawaati samaawaadka ayuu abuuray wastafaa hamzadan ku jirta waa hamzat listifaam iska ilaaliya hamzatulwasligi waa maxduuf astafa hamsada hamsatulwasliga ahayd waa maxduufa hamsadan joogtaana waa hamsatulistifaam marka astafa wuu doortay odhan astafa miyuu doortay waa istifaam weyan wastafa miyuu doortay allah albanaadka hablaha miyuu doortay oo hamsadu waa hamsatulistifaam hamsatulwasligiina maxduufa weeyi waka marka asmaawati culamada qaarkood waxay leeyiin mafcuulu bihi maba ahe waa mafcuulu mulaq qaarkood baa yidhi waa mafcuulu mulaq culamada jamaahiirtu waxay leyin lakin waa iska mafcuulu bihi wey mafcuulu bihi wey marka waxay ku ishkaalka waxay kasoo aroorinayaan ay leeyihiin mafcuul bihi muxuu maa waqa calayhi ficlulfaacil waa waxa uu ku dul dhacay ficlulfaacil markaa khalqigan iyo abuurku wuxuu ku dul dhacay samaawaadku iyo kolkii horeba sii abuurnaade saasad ka fahmaysa soma taasina maxay noqonaysaa taxsiilulxaasil mina taa kaa noqonin marka taa ma noqonayso taxsiilulxaasil noqon maysee iijaadka ahaysiinta la ahaysiiye samaawaadka iyo wujuudka helitaanka la hele iyaga muqtaninaan ba ahanba ilahay dhibku ma le waa kun faya kun sooma markaa waa mafcuul bihi bay yidhahdeen jamaahiirtu kuwan kalena waxay leeyihiin si ishkaalka aan uga yar cararano waa mafcuul mutlaq aan marka waxba wax badan kuma sii jiro ka soco albaabu baabka baabka araabicu ee afreeya kaasoo mimaa kii kamida kharaja ka baxay huwa maagu can ilasli asalka ka baxay ma jamac weeyi kaasoo jumica ay taxaqaqad jamciyatuhu jamacnimadiisu ay xaqiiqowday bialifin alif ay ku xaqiiqowday wa taa-in iyo ta alifta iyo laba la ziyaadiyey ah wadalika tusaale ka hindaatin iyo wixii lamid aba ah weeyi wazaynabaatin iyo wixii lamid ah weeyi fainahu jamaca yunsabu waa la nasbin bilkasrati kasraa lagu nasbin niyaabatan ay naaibatan xaala ay wakiil ka tahay bilkasrati kasra xaala ay waki can lfatxati fatxa xaala ay wakiil ka tahay waa niyaabat lxarakati can alxaraga taquulu waxaad odhanaysaa ra-aytu waxaan arkay alhindaati hindooyinkii baan arkay baad ohan mina saxayn wzaynabaati qaala lahu tacaala khalaqa allahu samaawaati wastafa lbanaati waka faama fi rafci waljari fainahu cala lasli taqulu jaءat ilhindaatu fatarfacuhu bidamati wamarartu bilhindaati fatajuruhu bilkasrati faama fi rafci madulu ama maxduuf wey madulu ama maxduuf wey amaad wixii ay gelayso meesha kuma yaalo meesha wuu ka go-anye iska ilaali faama icraabuhu soo qadar marka faama icraabuhu jamcu lmu'anasa saalim icraabkiisa fi rafci rafcada xaalada uu ku sugan yahay icraabku waljari wa fi ljari jarka xaalada uu ku sugan yahay icraabku fa inahu icraabkaasi kaainu wuxuu ahaaday cala asli asalkii mid ku sugan buu ahaaday ya jamcu muanassaalim icraabkiisa xaalatu rafc iyo xaalatu jar de asalkiibuu ku soconaya mana saxin asalkiibuu ku soconayaayo yurfac bidama wa yujar bilkasra keliya xaaladuu baxaya waa xaalatu xaalatu nasbada weeyaan almanntn fa amaa icraabuhu jamcu mu'anasu saalim icraabkiisa fi rafci xaalada uu ku sugan yahay icraabkaasi waljari wa fi ljari jarka xaalada uu ku sugan yahay fainahu madkuur iska celi damiirka fainahu icraabkii kainuu wuxuu ku sugnaaday cala asli asalka ayuu ku sugnaaday taquulu waxaad oranaysaa jaat lhindaatu hindooyinkii baa yimiday wayna basiidaan wataa damadi ad arkaysid fatarfacu waad rafcin adigu jamcibaad rafcin bidamati damaad ku rafcin wamarartu waxaan soo maray bilhindaati hindooyinkii baan soo maray fatajuru waad jeri adigu hu jamci bilkasrati kasre ayaad ku jeri faaida ma alfarqu bayna ama wama wama waa iska faaido wey ma alfarqu bayna ama wama wama waa saddex soo ma ya wama iyo ima iyo ama ima waa xarfu tafsiilin laa maxala lahu min alicraab mntan waa basid waa ti la isku hay ma xarfu cadaf mise xarfu cadaf ma qowlka raajixaana maxay ahayd ya ina hadaynaahu sabiila ima shaakiran wa ima kafura waa xarfu tafsiil mabni ala sukun laa maxala lahu min alcraab maxay noo yimiday ya amadan baa ku timid tanayna gelisa hadalka ama baa ku timid sooma ama waxaa la dhahdaa waa xarfu sharin xarfu sharin غayru jazimin mabni ala sukun la maxala lahu min alcraab wa jawaabuhu muqtarinu bifa waa xarfu shardi laakin jaazimo maaha dee waana sukun baa lagu binaynaya laakin jawaabkiisa maxaa lala xidhiidhiyaa fa ilaa ajrumigu way ku haysatee moogtahay faama damatu fatakunu calaamatan eeg madkuul ama halkaasaad ka fahmi kartaa imika fa ama damatu eeg addamatu bay madkuulkii ahayd soo ma mayna waxay gelaysa muxuu ah de addamatu bay ahayd soo ma amaadani amaadaasay lamid tahay madkuulkaygi xadfay ina fahamaya icraabu kugu soo qadari marka ama waa xarfu shardin hayru jaazimin wa jawaabu muqtarinu bilfa fa ama damatu fatakunu so laguma odhan jirin mar kasta fatakunu maxad lahayn jirta de waa lala xidhiiya jawaabkeyga fa bu loo xirta imikana maxaa ku jira fa inahu ma arkaysid markaa ku kala duwan yihin labadaasi ima bikasri lhamzu may ku kala duwan yihin iyo amaa shadka way wadaagaan bifatxi lhamza midi waa xarfu tafsiil midna waa xarfu shardin hayru jaazim oo jawaaba muqtarinun bilfa maxay noo yimiday ama baa kugu timida soo ma ama iyadu waa xarfu tanbih waa xaraf baraarujineedba waa kii saaxibbayquniya muxuu lahaa musalsalun qul ma calaa wasfin ata mithlu ama wallah ambani alfata kadaka qad xadathaniihi qaa'ima ow bacda an xadathanii tabasama ama wallah ambani alfata ama baraarug weyan ama ama wallah ambani alfata marka saasay ku kala duwan yihin iska ilaaliya faama icraabuhu jamcu maana tusaalim icraabkiisa fi rafci rafcda xaalada uu ku sugan yahay iyo waljari jarka xaalada uu ku sugan yahay fainahu icraabki kain wuxuu ahaaday cala asli asalkii mid ku sugan taqul waxaad oranaysaa jaat lhindaatu fatarfacu waad rafcinihu jamci bidamati baad ku rafcin wamarartu waxaan soo maray bilhindaati baan soo maray fatajuru waad jarihu jamci bilkasrati baad ku jari walaa farqa farqi muu bayna an yakuuna inuu ahaado musamaa hada jamci jamcan musamihiisu muanaan mid la dhadigeeye bilmacnaa macnaha mid laga dhudigeeye wadalika tusaale ka hindin weeyi wahindatin iyo hindad hindin waa gabah keliya hindadna waa jamcideed aw bitay ama ta mid lagu dhadigeeyey ka talxata iyo watalxaatin weey aw bitay ama mid lagu dhadigeeyey ta walmacnaa iyo macnaha jamiican xaale ay yihiin dhammaan ka faatimata iyo wa faatimaad aw bilalifi ama alif mid lagu dhadigeeyey aliftii almaqsuurati la gaabiyey ka xublaa mid uur leh xublayaad iyo kuwa badan uur leh aw ilmamduudati ama beyninta udhaaysa macneeg weeyaan aw yakuna iyo inuu ahaado wax farqi ma jiro musamaahu ay musamaa haadajamci jamcanka lagu magacaabay mudakaran mid mudakara oo lab ah wadalika tusaale kastablin xero fardood oo kale wey waa xeraha waa xerada ay farduu galaan istablaad xero fardoodyo xamaam makaanu biyo kulaylayn waa meesha biyaha lagu kulayliyo ee aan lagu xaaji gudan lakin lua carabi waa sida xamaam waa meesha biyuhu lagu kulaliya maydhigu loogu talagalay ee laakiin xaaji gudashaan loogu talageli waa xamaam makaanu biyo kululayn xamaamaad iyo meelo badan biyaha lagu kulayliyo wuxuu ku leeyahay kan ah musamihiisa lagu magacaabay farqi male inuu ahaado muanaf bilmacna iyo inuu noqdo muanaf bita iyo inuu noqdo muanaf bilif walmacna saddexdaa iyo inuu noqdo mudakr iyo inuu noqdo mudakr waa taanku lahaa ama ha noqdo mudakr ama ha noqdo muana ama ha noqdo mukasar mukasarkii dib u kasoo wada ama ha noqdo salim e eh. wixii ta aad ku aragtid maxaa la samaynayaa jamcan salim waad ka dhigaysaa soo kumaan lahayn marka farqigan hore wuxuu ka wadaa musamaha jamacan bimacnaa jamacan cidda lagu magacaabay ha noqdo muana bilmacna muana bilmacnana fahma mar kastood aragtid meel kastood ku aragtid muana bilmacna wuxuu ujeedaa maa kaana madluuluhu muanaan madluulka uu kutusinayo marka horeba ayaa muanaa iminka hindun ka waran ma muana bitaba ma muana bilif walmanaba ma muana bilmanaba waa muana bilmana limaada madluulka kolka hore ay kutusinaysaba waa maxay de waa muana ega zaynab ka oran waa muana bilmana waa muana bilmana limaada lafdigan marka hore muxuu kutusinaya muana bilmana muana buu kutusinaya madluulkan in muana buu kutusinaya muana bitana waa maxay muana bitana waa maxay waa ma kana madluuluhu mudakaran eg madluulka wuxuu ku tusinaya mudakr laakin maxaa ku jirta calaamadii tada calaamadii tada ku jirta dalxa taga waran imika madluulka kutusinaya maxay de waa mudakr maxaa dhacay ta ku jirta ta ku jirta muana bitana waa sida tadan markaa muanaki lakin madluulka kutusinaya waa mudakr muana bita walmacnana waa maxay waa labadiiba iyagu sooma labadiiba wey waaya eh, madluulkii muanana wuu yahay calaamadina da way la socota calaamadiina way la socota fatimata iminka madluulki waa muanad calaamadiina da way la socota masle fahna inta aliftuna alifu tanis maqsurana xubla xublayaad buu kugu tusaaleeyey alif mamdudana wuxuu kugu tusaaleeya saxraa saxraawaad ama ha noqdo musamaha iska lihi jamacan mudaker sida istablun istablaat baad iska odhanaysaa xamaamun xamaamaat baad odhanaysaa walidalik jamcu lmuanath asaalim eeg sababtu sheekhu usoo wataa saasa an waxaan uga leexday jamcu muanathu salim maadaama shaygii mudakerka ahaa la odhanayo waa jamcu muanathu salim tacbiirkaa iskumaan kalifin buu ka odhanaya waan ka leexdo waxaan idhi jamcu bialif wata ma jumica bialifin wata waxaa lagu jimciye alif iyo ta ee maan odhan jamcu muanath jamcu muanath maan odhan waayo dee istablun iyo xamaam maba aha muanath ba muanath ba maadaama ayna muanas ahayn waxaa lagaga jawaabaya tacbiirkan laftiisa uu cinwaanka inooga dhigay jamcumuanas asalim waa calamun bialb calamun bialb saasaa lagaga jawaabi walaa farqa farqi muu bayna an yakuuna inuu ahaado musamaa hada ljamci jamcanka lagu magacaabay muanaan muanas inuu ahaado mid la dhadigeeyey bilmacnaa macnaha lagu dhadigeeyey wadalika tusaale kahindin iyo wahindaatin aw bitayamata mid lagu dhadigeeyey kaalxata waalxaatin o bitaya mata mid lagu dhidigay wlmacnaa macnaa jamiican xaale ay yihiin labadood wada jir ka faatimata oo faatimaad o bilalifi ama alif mid lagu dhadigeeyey aliftii almaqsurati la qasriye la gaabiyey xublaa xublayaad aw ilmamduudati ama tii la dheereeye ka saxraaa saxraawaad aw yakuuna iyo inuu ahaado farqi uma dhexeeyo musamaahu ay musamaa hada ljamci jamcan ka lagu magacaabay mudakaran mudakar inuu ahaado wax farqi udhexeeya ma jiro kastablin xerafardood istablad xerafardoodiyo xamaam makaanu biyo kulaylin oo xamaamaad la yidhi isna oo jamciisi xamaamaad wa kadalika walaa farqa farqi mu ahaanin bayna an yakuuna inuu ahaado farqigaa hore muxuu inoo caddaynaya waa inaad fahamtaan de farqigaa hore wuxuu inoo macnaynaya jamcan cidda lagu magacaabay ama ha noqdo muanas e bianwaaci ama ha noqdo mudaker farqi male sumayna fahmin inta farqigan kalena isna u fiirso wowga qaado walaa farqa farqi mu ahaanin bayna an fiihi isaga dhexdiisa bilyatu waaxidihi mufradkiisa dhismihiisu wadalika tusaale ka dakmatin waa gabadh buuran dakmaad iyo dumar burburan ow tagayarat iyo inay isbedeshay wax farqiga udhexeeya ma jirto binyadii ya mufradku ulahaa hanaankii mufradku ulahaa isbedel ku dhaco ama yuu ku dhicin fari male ama isbedel ku dhaco ama so faclatun ma jamci muxuu noqonaya un bakhmat ma isbedel baa ku dhacay la ziyaadun ba xagga damba ka raacday mina ziyaaduna raacin ziyaadun baa raacday wax isbedel ma ku dhacay may iyo inay isbedesho sajdatun sajadaat rakcatun rakacaat ka waran muna isbedel ku dhicin isbedel baa ku dhacay de sag nasota meshi jamcu tagsir soo galay isagoo tagsiir soo galay meesha sodigi jamcu halkaasuu ka daba socda u fiirso aan dhamayne wa xubla xublayaat wa saxraaa saxraawaat alaa taraa miyaanad arkayn ana alawala ka hore ka hore waa ya may waa sajda tunta weeyaan dakmatun wuxuu kugu salima salimad fiihi binyatu ila socda alaa taraa miyaanad arkayn ana alawala ka hore oo sajda a taxaraka waxaa xarakoobay wasadhu bartankiisa xarakoobay saj jim muna reebnay markii hore maxaa la yidhi sajadat baa laska yidhi wathaniya wa ana thaniya ka labaadna qulibat in la gediyey alifuhu thaniga alifkiisii ya an ya in loo gediyey maadaama raabica ay noqotay xarafka afraad maadaama ay noqotay haye maxaa la yidhi isna xubla xubla yat baa laska yidhi wthalitha wthalithu bi qodhi wthalitha wa ana thalitha ka saddexaad ka saddexaad waa ke saxraamayn ayn qulibat in la bedelay hamzatuhu hamsadiisii in la bedelay waawan wow in loo bedelay miyaanad arkin oo la yidhi maxay saxraawaat muna isbedel ku dhicin lida saa darteed sidee lidaa saa darteed lidaa cadamulfarqiga farqi la-aanta farqi la-aande muana musamihiisu inuu yahay muanas inuu yahay mudaker ina binyadiisii nabad gashay inayna nabadgelin ay doorsoontay farqi la-aantaa darteed lidaalika farqi la-aantaa darteed ayaan cadaltu uga leexday buu leeyahy ibnu hishaam can qawli akarihim badankooda hadalkooda ayaan ka leexday ay ku qowlaan jamcalmu'anafi saalime ay yidhahdeen so culamadu tacbiirkaa ma cabiraan jamcumuana asaalim anigu waxaan uga leexday buu yihi tacbiirka caynkaas jamcumuana asaalim meeshii waxaa yimiday musamihii jamcan wuxuu noqday mudakar muanafna wuu noqday saalim buu noqday mukasarna wuu noqday maadaama oo farqila-aan meeshii ay dhacday ya ee mudakerkiina uu ka imanayo mukasarkiina uu ka imanayo tacbiirka anu waan iskaga leexday ilaa an qultu inaan idhi xaggeed baanan u leexday aljamca bilalifi wata kii lagu jamciye alifiyo ta saasaan u leexday maxaan ugu leexday liacumma likay acumma si aan u caam yeelo jamca almu'anai saalima jamcu lmu'anatu si aan u caam yeelo jamcu muanatu saalim laba ku dhacaya labadu ku dhacay waa maxay muanas bilmacnaa iyo muanas bita walmacna iyo wa jamca lmudakeri jamca mudakar si aan caam yeelo jamca mudakerna muxuu ku dhacayaa muanas bita iyo iyo dee an yakuna musama mudakara marka horeba inu ahaa musamiis marka horeba inu mudakar ahaa iyo wamaa kii inaan caam yeelo salima uu nabad galay fiihi maaga dhexdiisa almufradu mufradka uu nabad galay bakmatun oo bakmaad la yidhi iyo wamaa kii inaan caam yeelo tagayara uu isbedelay he waxaa ku siciga intaas ku joojiye iyo wamaa tagayara wuxuu isbedelay da binyadiisu binyadiisu isbedelay intaa inaan camimo darteed baan u idhi aljamca bilalifi wata marka tacbiirkaasa ka fiican tacbiirkan isagu leeyahay ma jumica bialifin wata tacbiirkaasaa fiican waana tacbiirka ina maalikna u maray tacbiirkaa kale laftiisa waxaa lagaga jawaabaya waa calamun bilghalaba un weegi baa lagaga jawaabaya marka u fiirso sajdatun sajadaat baa la yidhi ragcatuna rakcaat baa la yidhi hinduna hindaat baa la yidhi u fiirso dakhmatuna dakhmaat baa la yidhi waa la reebay waxaa jirta qaacida ah kullu smin hulaafiyin muctalil cayni saakinihaa utbicat caynuhu faah ismi kastoo hulaahiya saxiixulcayna oo caynta aan ka bukin saakin ah oo muxaraka aan ahayn ya caynta waxaa la raacinayaa fadaa la raacinaya fadu xarakaday leedahay baa la saarayaa cayntana masl fani markaa fada xarakada saaran saddex mid bay noqon de ima an takuna fatxatan wa ima an takuna kasratan wa ima an takuna damatan mina saddexdaa midun ahayn haddaba u fiirso imika sajdatun maxaa saaran dee fatxaa saaran dhe fadi maxaa saaran mina fatxa saarnayn cayntu marka cayntu waa kile cayntaan soo baranay imika mina jim ka raabanayn cayntaasi waxa waajib ah marka fatxada markay fadi fadxisan tahay caynta waa waajiba ah in la fadxiyo iska ilaali rakcatun rakcaad maad odhan karta rakcaad ma odhan kartid limaada fadi baa kaa fadxisan sajdatun maxaad odhanaysaa un sajadaad xaaladda fadu ay xarakaysan tahay fatxo caynta marka la itbaacinayo waa waajib ma isla fahnita marka rakcatu rakcaadaas ka odhan waa luqa ku banaan iska odhan waa waajib itbaacaasi amaa damada iyo kasrada jaaza wajaaza inaad itbaacisaan way kuu banaantahy inaad iska daysaan way kuu banaan tahay hindun ka waran iminka hinda saddex luqaa ku banaana maogta inaad tirahdi hindun hindaat inaad tirahdo inaad tirahdi hinadaat inaad tirahdi hinidaat intuba jaaza wajaaza hindaat kuu banaan hinidaatna kuu banaan hinadaatna kuu banaan saddexdu way kuu banaan gabadh baa la jiray juml juml jumul maxaaban ina saa itbasa ku bana jumulaat ina tirada inaad ka reebtaana way ku banaan jumlaat jumlooyinkii caadigii ma waa gabadh magaceedu weeyaan marka xaaladda fatxada waxaa waajiba fatxa in la itbaaciyo waa waajib xaaladda labada xaaladoode kale waa jaasa wajaasa haddaba fiirso imika sajdatun dee ismi ma ismi maanta maxaa kasoo horjeeda ismi ficil baa kasoo horjeeda ha odhanin wasfi baa kasoo horjeeda wasfi haddaba dahmatun maxaa loo raacin waaye dee dahmatun waa wasfi oo buuri tilmaamaysa mayna wasfi aan iyadu waa wafi laakin sajdatu waa maxay waa ismi mana ismihayn markaa saa darteed iyo damatu damaadun baa u banaan maadaama wasfi ay tahay oo ismi aan ahayn de isminimada mar kasta odhan kii ficli carab ka soo horjeeday wasfi ka soo horjeeda maanta waad misle fahnaynta waka walaa fara fari mu bayna an yakuuna inuu ahaado qad salimad mid ay nabad gashay fiihi maaga dhexdiisa binyatu waaxidihi waaxidkiisa dhismihiisu kadalika kadan madkuuri madkuurkaa lasoo sheegay xaalad lamid yahay wadalika tusaale ka oo kale weeyaan iyo wadamaat aw tagayarat iyo inay isbedeshay binyadii wax farqii uma dhexeeyo ka sajdatin wa sajadaat wa xubla wa xublayaat wa saxraa wa saxraawaat alaa tara miyaanad arkayn ana alawala ka hore taxara saas idii qoraya ya muxarakun muxarakun wasaduhu de waa is mafcuul weeyaan sooma naayb faciilkiisana waa maxay waa wasaduhu ana alawala ka hore muxarakun mid la xarakaynayaad ohanaysaa marka xaali baad ka laqmaynaysaa markuu camal falay la waa saas waa xaali maadi ha ka laqmayn ana alawala ka hore muxarakun mid la xarakaynayo inuu yahay wasaduhu bartankiisu wathaniya wa ana thaniya ka labaadna qulibat in la bedelay alifuhu thaniga alifkiisii yaan ya in loo bedelay wthaalia wa ana thaalia ka saddexaadna qulibat in la bedelay hamsatuhu hamsadiisii waawan wow in loo bedelay lidaa farqi la-aantaade lidaa cadamulfarqiga ayaan cadaltu uga leexday can qowli aharihim badankooda hadalkooda ay ku qowleen jamcalmu'anati saalimi ay yidhaahdeen ilaa an qultu inan idhi xaggeed baanan u leexday aljamca billi wataakii lagu jamciyey laa cuma lika ya cuma si aanu caam yeelo jamca almuanati saalima si aanu caam yeelo iyo wa jamca almudakari si aanu caam iyo wamaakii si aanu caam yeelo salima fiihi u nabadgalay salima u nabadgalay fiihi maaga dhexdiisa almufradu mufradku u nabadgalay iyo wamaa tagayara kii uu isbedelay mufradku si aanu caam baan u leexday tacbiirka aljamcu bialifin wata waa intaa masl fahmi ka soco marka waqayatu waan qayday alalifa alifta wa taaa iyo taada biziyaadati ziyaadaan ku qayday oo maxaan ku yidhi wa ulaati wa ilaa maa jumica bialifin wa tain masiidataman asalka kuli buu le sheekhu maxaasaa ugu qayday liyahruja likay yakhruja si huu u baxo naxwu baytun guri wa abyaatun guryo wa maytun meyd maydad fa taaa ta'da fiihimaa xaalada ay ahaatay labadaa dhexdooda labadeed fii abyaatin wa fii amwaatin asliyatun mid asal loo nisbeeyey weeyi fa yunsabaani labadaa waa la nasbin labadee abyaat iyo amwaat bilfatxati lagu nasbin cala lasli asalkii xaalada ay ahatay fatxadu ma fahmi kartaan inta fatxadu asalkii bay ku socotaa bu ku le jam taksiir maxaa lagu nasbin jiray fatxa soo nasbin jirin dee waa jamcu taksiir buu ku leeyahay abwaat abyaat iyo amwaat waa jamcu jamcu tagsiir maadaama ay yihiin asalkiibaa lagu socon oo fatxa lagu nasbin de mayna basidayn u fiirso taquul waxaad odhanaysaa sakantu waxaan degay abyaatan guryaan degay waxadartu waxaan xaadiray amwaatan baan xaadiray qaala allahu allah wuxu uhi tacaala allah sarreeye wa kuntum waxaad ahaateen horay amwaatan kuwa amwaata oo meydada oo faaxyaakum allah waa idin nooleeyey u fiirso maxalshaahidku waa maxay wa kuntu amwaatan amwaatan waa maxay imika khabarkii kaana kaanina maxay ahayd tarfacu lisma wa tansib lkhabar calaamatu nasbad waa maxay waa fatxadan iska muuqata de fatxadan iska muuqata wey haddaba u fiirso waxa uu ku yidhi sheekhu maa jumica bialifin wataain maziidatayn alifta iyo tada muxuu shardi uga dhigay inay ziyaado yihiin maxay ay ziyaado ka yihiin binyatulkelima kelimada dhismaheega inay ziyaado ka yihiin baa shardiga inay ziyaado ka yihin oo dibadda ay ka yihiin ayaa shardiga haddaba u fiirso baytun imika tadan ku jirtaa waa asal haddaba u fiirso abyaat alif yo ta baa ku jirta lagu odhan amwaat alif yo ta baa ku jirta lagu odhan haye waxaad kaga jawaabaysaa ood odhanaysaa maxaad kasradi ugu ciraabi weyday de ood u odhan weyday sakantu abyaatin xadartu amwaatin maxaad u odhan waxaad u odhan waayay buu kuleeyahay sheekhu alifta iyo tada waxa shardi u ah ziyaado ta'da ku jirta amwaat iyo ta'da ku jirta abyaatna he wa asal aliftu zaaid haba noqote marka alif keliya de nama anfacayso ee shardigu muxuu alif iyo ta waa sooma ya jamcu bialif wa ta waa marka tadii baa asliye naga noqotay aliftii ziyaadaba ha noqotay lidaa fatxa meesha imanaysa fatxadana waa asal oo dee waa jamcu tagsiir wey war inta maan fahmi wayna waqayatu waan qayday alalifa aliftii watayataadi biziyaadati ziyaadan ku qayday liyahruja lika yakhruja si uu u baxo naxu baytun guryo waabiyaatun guryo wa meytun wa amwaatun faina taataada fiimaa labadan dhexdooda xaalada ay ahaatay asliyatun mid asliya loo nisbeeye weeyi fa yunsabaani takniyadiiya u noqonaysa aliftiiya ku dhacasa abwaatiyo abyaatiyo amwaat iska ilaaliya bilfatxati fatxa ayaa lagu nasbin cala lasl asalkii xaalada ay ahatay fatxadude asalkeygii bay ku socota taqul waxaad odhanaysaa sakantu abyaatan waxadlartu amwaatan qaala allahu tacaala wa kuntum amwaatan faaxyaakum wakadalika waa khabar soo taqadumay wanaxwu qudaatun qudaatun iyo wixii lamid ah waguzaatun iyo guzaatun iyo wixii lamidii kadalika kadalmadkuuri madkuurka lasoo sheegay lamidii muxuu ujeedaa madkuurka lasoo sheegay waa maxay bimacnaa madkuurkaa lasoo sheegay bay lamid yihiin oo waa la nasbinayaayo fatxa lagu nasbinaya iyadoo asal ade iyadoo he asal ah u fiirso faina taaa tadu taada oo fiihimaa ay fii qudaatin wahuzaatin qudaatin iyo huzaatin dhexdeeda ihi wain kaanat walow in kaanad haba ahaato tadu zaaidatan mid zaaida haba ahaatee ilaa laakin ana alalifa alifta alifta oo fiihimaa qudaatun iyo huzaatun ku sugani asliyatun mid asliya loo nisbeeyey wey liannahaa ay liana alalifa aliftu munqalibatun mid kasoo gadoontay weeyi an aslin asal bay kasoo gadoontay maba ahaba iyado asale eh, iyada asal ka timiday haye alaa tara oo miyaanad arkayn ana alasla asalku inuu ahaa qadayatun iyo ghazawatun qaacidatu lqalbi mayna ku dhicin liannahumaa qadayatun iyo ghazawatun min qadaytu wa ghazawtu bay ka ahaadeen falamaa taxarakat ilwaagu markay xarakowday walyaau iyo yadii markii ay xarakowday wanfataxa uu kor dhigmay ma xaraf qablahumaa wowda iyo yada ka horeeyey qulibata wowdi iyo yadi waxa loo bedelay alifeyni laba alif loo bedelay fakadalika sidaasi oo kale yunsabani waa nasbin labadooda waa qudatun iyo kuzatun e bilfatxati fatxa lagu nasbin cala lasli asalkii xaalad ay ahaatay oo fataqul waxaad odhani ra'aytu waxaan arkay qudatan qaadiyaal wa kuzatan iyo duulayaal arkay u fiirsada qudatun iyo ka waran iyaga qudatun iyo kuzatun laftoodana waa jacutagsiir limaada ka daba maad garanaysaa aliftii iyo tadii wuxuu ku yiri waa inay zaaitan yihiin soo ma hadda muxuu kuusoo sheegay tadiiba asliye noqotay aliftiina ay kaa noqotay zaaido halkana waa didkeegii tadaa maanta asal ah aliftiina waa maxay ya alifta asala baan ujeeda cafwan alifta asala taduna waa ziyaado taduna waa ziyaado markii horena tada asal ahayd aliftuna ziyaadaya saas soo ma marka u fiirso qadayatun qudaatun iyo guzaatun ya waa jamcu qaadin iyo jamcu ghaazin jamcu raamin raamin maxaa lagu jamciyaa rumaad daacin maxaa lagu jamciyaa ducaad zanin maxaa lagu jamciyaa zunaad waka waa wasfiga ayuu qiyaas u yahay ya wasfiga caaqilkaa ee muctalulaamkaade ayuu u yahay maxay qudaat fucal weya muxuu yahay qiyaas buu unoqonaya haddaba u fiirso ta'da ku jirtaa ziyaado haba noqote aliftan ku jirta ayaa asal ah waxay ka timiday wow iyo yabay ka timiday oo ghuzaatun asalkii hore muxuu ahaa hazawatun qudaatuna hadayatun qaacidatu qalbigii baa meesha ku timiday taxaraka xarfulcila wanfataxa maa qablahu haddaba eeg intaan la qalbin ka markay laamta qalbiyeen laamtii markay qalbiyen waa laamtii laamtii markii alif laga dhigayey ayay fadina godayaan fadina waa la godaya marka maxaana la odhanaya si loo kala saaro mufradkii iyo ya mufradkii iyo jamciida ayaa fadi la godaya maxaa la odhanayaa qudaat iyo huzaat haddaba maxaad maxaad ohan u weyday maxaad u odhan weydey waa alkasra niyaaba can alfatxa de maba aha jamcu muanasalim ba lagaa yidhi oo jamcu muanasalim baabidkiisa ahaaba ma bi jumica bialifin in maziidatain bu ahaa hadda halkana ta ziyaadahaba noqote dee aliftiibaa asal inaga noqotay aliftiibaa he asal ina noqotay idan waa jamcu tagsir jamcu tagsirna xaqiisii mariyo de fatxa lagu nasbini arrinta ma fahmi wayna waa basiid wkadalika wanaxwu qudaatun qudaatun iyo wixii lamida wahuzaatun iyo huzaatun iyo wixii lamidi kadalika iyo kada lmadkuuri madkuurka leto faina taa taada fiihimaa labadan dhexdooda xaalada ay ahaatay wain kaanad haba ahaato ee hiya taadu zaa'idatan mid zaa'ida haba ahaatee ilaa lakin ana alifa alifta oo fiihimaa labadan dhexdooda ihi asliyatun mid asliya loo nisbeeyey wey lnahaa haadiyo unoqonaysa alifta liannaha aliftu munqalibatun mid kasoo gadoontay weeyi can asli asal bay kasoo gadoontay alaa tara waabad aragtaa ana alasla asalku qadayatun iyo wahazawatun inuu ahaa liannahumaa bu aniga qorya idinkana ya lnaha bu qoraya miya lnahaa kelimada sii celi markaa min qadaytu iyo wakazawtu bay ahaatay bay noqonaysa haddee kalena lnahumaana maxay noqon labadoodii ku wada dhicide lnahumaa waa qadayatun iyo ghazawatun min qadaytu iyo wahazawtu bay ka ahaatay falamaa taxarakat ilwaawowdii markii ay xarakowday walyaau iyo yadii oo wanfataxa uu fadxismay ma shay u fadxismay qablahumaa habata wastaqara ku sugnaaday qablahumaa labadan ka quliba taa aliftii iyo wowdii waxaa loo bedelay alifayni wawdi iyo yadi alifayni baa loo bedelay fakadalika sidaasi oo kale yunsabaani labadooda waa la nasbin bilfatxati fatxa ayaa lagu nasbin cala lasli asalkii xaalad ay kusugan tahay fatxadu laba jamcu tagsiire taqul waxaad odhanaysaa raytu waan arkay qudaatan maan arkay waqudaata maan arkay wama wailaa maa laa yansarifu wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk